alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslem allahuma bacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna gaar ahaan waxaynu ku jiray ducaa listiftaax ducooyinkii marka uu qofku salaada xidho intaanu qirada iyo qur-aanka akhrintiisa bilaabin uu ku ducaysanayey oo ducaul istiftaax loo yaqaano ayaynu haynay sheekhu dhowr duco ayuu markaa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu halkaa ku ducaysan jiray oo ilaa toddoba ah ayuu noo soo qaadanayaa oo tii koowaad ayaynu ka soo baxnay waxaa kaluu odhanayaayo xilligaa marka uu salaada xidho uu ku ducaysanayaa subxaanaka allaahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha kayruk subxaanaka ilaahayow nasahnaan iyo xumaanka fogaan ayaa kuu sugnaatay bimacnaa waa ku nasahaya oo xumaanka kaa dheeraynaya wabixamdika waana ku mahadinaya anigoo mahaddaada ilaahay oo wada macnaa waa ku nasahayaayo xumaan waa kaa dheeraynayaa oo xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan o inaad ka dheer tahay oo aad ka bogtahay ayaan caddaynayaa anigoo mahaddaadana wada oo mahadi mahaddaadana wada wa tabaaraka smuka magacaaga ayaa barakadiisa iyo khayrkiisu batay sama iyo dhulba wa tacaalaa jadduk ilaahayo weynidaaduna way sarraysay oo weynadaadu mid markaa kor noqotay weeye oo wax kasta oo weyn markaa ka koro martay ayay ahdo wax gasta oo weyn adiga ilaahayow ka weyn walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo oo kayruka adiga kayrkaayihina ma jiro taas ayuu odhanayaa xadiidkan inuu sidaa ku furfuranaya salaaddii oo marka uu xidho odhanayo waxaa warinaya xadiidka asxaabu sunan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ayaa warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiix saxaabo kala gedisan oo cumar binu khadaab iyo caaisho iyo ay ka mid yihiin ayaana laga wariyay oo ay ka sugnaatay waxa uu leeyahay cumar binu khadaab kaana yajaru bihaulaa'i alkalimaat subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jadug walaa ilaaha kayruk nabigu sala allahu calayhi wasalam waa la jahri jiray oo kor booqaa jiro waa laga maqli jiray abi saciid alkhudri riwaayo kale uu leeyahay oo lafdiga abu daawuuda ayaduna waxay ahayd kaana rasuulullahi sala la alay slm idaa qaama min alleyli habeenkii marka uu istaagay u cibaadaysanayo kabara allahu akbar buu odhan jiray uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha gayruk saas ayuu odhan jiray lafdiga caayisha ayadee isagana abu daawuud uu leeyahay wuxuu ahaa kaana rasuulullah idaa iftataxa salaa salaada marka uu furfurto ee uu xidho wuxuu odhan jiray subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduk saas ayuu odhan jiray markaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ayay ka sugnaatay markaa subxaanaka allaahumma ilaahayo waa ku nasahayaa allahuma yaa allaahu bay ka dhigantay alla waa ku nasahayaa oo waxaan kaa dheeraynayaa mid markaa kugu lamaan iyo mid kuu dhigma ceeb iyo nuqsaan dhammaanteed ayaan ilaahayow kaa dheeraynayaa waxaa tahay mid ammaan iyo mahad dhammaanteed mutay wabixamdika mahaddaada anigoo wada oo ku mahadinaya ayaan ku xumaantana kaa dheeraynaya wa tabaaraka smuka magacaaga ayaa barakadiisu ay badatay samaawaad iyo dhulba magaca alle ayaa markaa nimco lagu helaa magaca alle iyo markaa niqmo iyo belaayo ilaahay uu ku kor yeelaa wa tacaalaa jadduk yacnii cadamadada aljaddu wa cadamatullahi weynidaaduna ilaahayo way kor noqotay wax walba ayada ayaa markaa ka weyn walaa ilaaha hayruk ilaah adiga kayrkaayhina ma jiro ilaah xaq lagu caabudo adiga kayrkaayhina ma jiro waxaynu ka qaadanaynaa markaa xadiidka iyo ducada markaa ama dikriga in ay ka mid yahay dikrigan iyo ducadani inay ka mid yihiin ducawul istiftaaxa xilligaa la akhriyo inay ka mid tahay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ka sugnaatay ayaynu hortu ka qaadanaynaa midda labaad waxaa ku sugan cibaadadan noocyaalkii markaa towxiidku laayo hadday tahay xaggii rabbinimadii inuu isagu yahay markaa ka maamulka abuurka iyo maamulka iyo arsaaqida wax walba isagu leh uluuhiyada markaas iyo isagu ka mutay inuu yahay alasbaab wa tawxiid alasbaab wasifaat inuu markaa yahay asmaa iyo sifaad markaa u gaara oo cid markaa uga dhiganta ama kala midihi aanay jirin saa daraaddeed baa imaamu axmed oo kale waxa uu doortay ducadani ducaulistiftaaxa tan ayuu u doortay weliba toban weji ayuu markaa ku doortayoo ibnu qayim uljawsi ayaa markaa zaadulmacaadka ayaa tobankaa wejiba ku tilmaamaya ducadan ka dambaysa ee wajaad wajiya liladii oo runtii duco aada iyo laxaad u qiimo badana markii uu ka fadilayey tan wuxuu yidhi culimada dooratay ee intaa ducaulistiftaax laga dhiga dooratay ma dhammaystiraan buu yidhi ee qidco iyo qeyb ka mida unbay soo qaataan markaa mar haddii aan tiina la dhammaystirayna qidcada iyo qeybtaa iyadun laga soo qaadanayo tan ayaa markaa ka fadli badan buu leeyahay markaa ilaahay nasihidiisii iyo mahadintiisii iyo markaa weynankiisii lagu tilmaamayo ee markaa towxiidkiisiiyo inuu keli yahay lagu tilmaamayo tan ayaa markaa ka mudan buu leeyay maadaama aan taa la dhammaystiraynin laakiin haddii taa la dhammaystirayo waxaad hadalkan ka fahmaysaa inay taa dambe ay ka fadli badan tahay waanaad arki doontaa waxa markaa ku sugan ee qiima ee ducaa markaa ay tilmaamayso ta saddexaadna waxa weeye wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati waalard wajahtu waxaan u jeeyey wejhii wejigayga liladii allihii fadra samaawaati walard samaawaadiya dhul abuuray ee bilaabay isagu meeluu ka eegtay ama uu ka qiyaasay aanay jirin ilaahay isagu abuuray xaniifan xaalaan ahay mid toosan oo xaqa iyo diinta ku toosan oo baadil iyo diin kastoo aan jirinna ka weecday wamaa ana anigu min almushrikiina kama midihii kuwa mushrikiinta ay ilaahay u shariig yeelaya ilahay cid la wadaajinaya inna salaatii salaadayda wa nusukii iyo gowracayga ama acmaashayda sida kuwa xajka wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii iyo dhimashayda iyo geeridaydu lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan wixii isaga ah, ka soo hadhay rabbigooda abuurahooda ahaa raasiqooda ahaa maamulahooda ahaa isagoo iska lahaa laa shariika lahu weheluma sugnaanin oo arrintaa cid ku wehelisaa ma jiro wabidaalika kaas ayaa umirtu lay faray wa ana min almuslimiin anigoo muslimiinta ka tirsan allaahuma yaa low anta almelik adigu boqorka ayaa tahay wax walba leh laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane anta rabbii adigu rabbigay ayaa tahay kay abuuray baa tahay kay arsaaqayaa tahay kay maamulayaa tahay wa ana cabdu aniguna addoonkaagii faqiirka ahaa ee baahnay hoos joogay baan ahay dalamtu nafsii nafdayda waan dulmiyey waactaraftu bidenbii dembigaygana waan qirtay fakfir lii dunuubii dembiyaalkayga ii dhaaf jamiican iyagoo idil innahu xaal yeeshaanaya laa yakfiru dunuuba dembiyaalka ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane wahdinii waxaad igu hanuunisaa liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda iyo dhaqanka kuwooda ugu wanaagga badan ilaahay ou igu hanuuni laa yahdii ku hanuunin maayo liaxsaniha kuweeda wanaagga badan ilaa anta adiga mooyaane wasrif cannii ilaahayow waxaad iga weecisaa sayi akhlaaqda kuweeda xunxun ilaahayow iga weeci laa yasrifu cannii iga weecin maayo sayi akhlaaqda kuweeda xun ilaa anta adiga moone labayka ilaahayow ku ajiibay oo ku ajiibay mar iyo lababa ijaabatan bacda ijaaba wasacdayka gacan siiyey oo saaciday daacadaada iyo yacni hoggaansankaaga waalkhayru khayrku kulluhu dhammaantii biyadayka gacmahaaga ayuu ku jiraa washaru sharkuna laysa ilayka xaggaaga ma ahaanin ana anigu bika ilaahayow adiga ayaan ku cuskan adiga ayaan ilaahayow kugu taaganahay wa ilayka adiga xaggaaga ayaanu noqonaya tabaaragta ilaahay ow khayrkaaga iyo wanaaggaagu waa batay wa tacaarayta ilaahayow waad kor noqotay astakfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayk waanan kuu toobad keenayaa xadiidkan waxaa wariyey imaamu muslim imaamkaa weyn ee muslim ayaa xadiidka soo saaray waxaana laga warinayaa saxaabiga cali bni abi aalib amiir almuuminiin cali bni abi aalib ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay rasuulka ilaahay wuxua idaa qaama ila salaati qaala wajahtu wajiya liladii fatara samaawaati xaniifan taas ayuu markaas odhanayay lafdiga markaa muslim isaguna wuxuu ahaa ee cali un laga warinayaa kaana rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam ida istaftaxa salaa kabara uma qaala nabigu sala la alay sl markuu salaada furfuranayo waa kibaaranayo allahu akbar buu odhanayay kadibna ducadan ayuu markaas akhrinayay ducadana waad arkaysaa dee ducada markaa dheer ee qiimaha badan inay tahay oo waxa weeye wajahtu waan jeheeyey wejhiya wejigayga waxaan u jiheeyey oo aan qaabiliyey liladii fatara asamaawaati waalard ilaaha samaawaadka iyo dhulka abuuray isagoo meel uu ka egtay aanay jirin naqshadu meel kale ka soo qaatay iyadoonay jirin ilaahay sidaa u abuuray ee markaa cirka sidaa u taagay ee dhulka sidaa u simay ee u ballaadhiyey ilaaha xaggiisa ayaan wejigayga u jeediyey macnaha diintayda iyo camalkayga iyo cibaadadayda iyo qasadkayga alle keliya ayaan markaas ula jeedaayo isaga ayaan u khaalis yeelay cibaadadii waxaan qabanayo oo dhanoo cidaan ku lamaanaynayaa ma jirto xaniifan way sii adkaynaysaa uun xaal aan ahay mid toosanoo waddadaa xaqaa iyo diintaa ku toosan oo markaa diinta xaqaa ah u weecday oo ka weecday markaa diimihii aan xaq ahayn ee baadilka ahaa ayaan ka weecdo diintii nebiyullahi ibraahim ayaan ku suganahay wamaa ana min almushrikiin anigu kama midihii kuwa mushrikiintaahee ilaahay cidku lamaanaynaya ee yacnii cibaadadiisa iyo wuxuu isagu markaa gaarka u leeyahay u mutay cid ku lamaanaynayo anigu kuwaa kama mid yihi aan ugu xanahay kuwa ilaahay keli yeelaya ee ilaahay cibaadada ku gaari yeelaya inna salaatii salaadayda cibaadadayda faral iyo sunnaka ay tahay basiiba salaada wa nusukii iyo nusugayga nusugu markaa waa dabxiga iyo gowraca ayaa la yidhaahdaa salaadda aan tukanayo iyo gowracayguba fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuka gowracna baa la yidhi gowracu waxa uu ka mid yahay waataynu horar u soo sheegnay yacni kutubtii fiqiga ahayd gowracu mid waa mid eh, hilibnimo uun qofku uga jeedo midna waa mid ilaahay loogu dhowaanayo sharciguna faray wixii markaa iyada dee hilibnimo un looga jeestaa waxaynu qalanaynaa iyada waa wax iska bannaan wixii markaa gowracahee ilaahay markaa dartiiyo dhowaanshihiisa loola jeedaana dee waa kuwa sharcigu markaa inoo tilmaamay oo tiro ahoo kooban weeye in markaa ilaahay kayrkii wax loo gowraco oo ama jin loo gowraco ama awliyo loo gowraco ama odayaaliyo cid kale loo gowracaa mid bannaan markaa maaha shirki bay noqonaysaa waa cibaadada ilaahay gaarka u leeyahay ayay noqonaysaa markaa ina salaatii salaadayda waa nusugii iyo gowracayga ama nusuga waxaa laga wadaa manaasigda iyo acmaasha xajka ayaa laga wadaa markaa nolo yacni salaadayda iyo nusugayga iyo camalkayga oo dhan waa maxyaaya waa mamaatii noloshayda iyo geeridayda waxaan intaa noolahay la imanayo waxa aan ku dhimanayo ee iimaan iyo camal wanaagsan ah ama waxaa looga jeedaa dee waa nolosha lafdeeda iyo geerida lafdeeduba ilaahay weeye markaa kay nooleey ilaahay weeye markaa kay dilaya oo noloshayda iyo geeridayduba ilaahay buu sodaato cid kale oo markaa i noolaysay ama i dilaysay ma jirto ama waxaan intaa noolay la iman waxaan markaa ku dhimanayana culimmadu way yidhaahdeen lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ayay u sugnaadeen cid kale oon markaa wax ka siinaya amaan wuxuga eelayaa ma jirto allaha rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda wixii ilaahay markaa ka soo hadhay iyo khalqiga allihii rabbigooda ahaa ayay u sugnaatay rabbina waxa weeye kaa isagu abuuray ee maamulaya ee arsaaqaya weeye laa shariika lahu weheluma sugnaanin ilaahay xagga lahaanshaha xagga abuurka xagga tasarufka iyo maamulka alaa lahu lkhalq walamru cibaadana markaa cid la mudatay ilaahay ma jirto wabidaalika kaas baana umirtu lay faray qul salaati wa nusukii ila nabiga salى اlahu alayh waslm al waxaa tia salaadee waa nusugi wa macyaaya wamamaati lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu ana awal muslimiin kaas ayaa lay faray inaan saa idhaahdo ayaa lay faray waana min almuslimiin aniga oo markaa muslimiinta ka mida wa ana awalu lmuslimiinna iyaduna way sugan tahay oo dee nebigu sala allahu calayhi wasalam awalu lmuslimiin yacnii waa wa waa la odhan karaayo dee waa kii markaa sharciga islaamka ilaahay uu ku soo uu ku soo diray ee markaa jideeyey ayuu haayee muslimiinta ugu horreeyey wa ana min wa ana awal muslimiin iyo wa ana min almuslimiin inkastoo markaa yidhaaho sheekh albani oo kale waa ana min almuslimiin waa yacni culimadunbaa markaasaa tidhi asalkeedu waa ana awalulmuslimiina weeye kuwa hoggaansamay ee ilaahay u hoggaansamay ayaan ka mid ahay allaahumma yaa allow anta almeliku adigu ka meligaah ee boqorka ah maaligaah ee isagu wax walba iska leh ayaa tahay anta adigu rabbii rabbigaygii baa tahay kii abuuray ee markaasi maamulayay ee yarsaaqayay baa tahay wa ana cabduka aniguna addoonkaagii miskiinka ahaa baahanaa ee adiga ku hoos joogay ayaanahay dalamtu nafsii nafdayda waan dulmiyey waxaanan ku dulmiyey nafdayda dee dunuubta iyo macaasida aan samaynayo ee nafdaa yaree maskiinadda aan qoorta u geliyey ee dabeetana ciqaabka ay ku mudanaysa iyo cadaabka ayaan dulmiyey oo ilaahay nafdaydii waan dulmiyey wactaraftu bidenbii dembigaygana ilaahayoo waan qirtay oo waan qirsanahay oo waan ogolahay mar haddii aan markaa nafdaydii dulmiyey mar haddii aan ilaahayow aqoonsanahay oon qirsanahay fakfir lii dunuubii ilaahayow dembiyaashayda ii dhaaf jamiican xaal ay markaa dhan yihiin oo ay idil yihiin dembiyaalkaygo dhan ilaahayow ii dhaaf maxaa yeelay inawa xaariyo shaani iyo arrine laa yakfiru dunuuba ilaa anta dembiyaasha cid aan adiga ahayn oo dhaafaa ma jiro adigunbaa dhaafa waa kuu qirsanahay inaan nafdaydii dulmiyey inaan markaa dembiyaasha iyo macaasaa weeye ilaahay ou dembiyaashaydoo dhan ii dhaaf innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta dembiyada adiga mooyaane cid kale ma dhaafto sidaasaa la doonayaa markaad ilaahay baryayso inaad markaa dunuubtaada iyo macaasidaada iyo xumaantaada inaad qirato wanaagga ilaahay uu ku siiyey inaad markaa yaro qirato intaa kadibna ilaahay aad weydiisato inuu markaa dembiyaal kale kaa dhaafo wixii nimco iyo wanaageed haysatana ilaahay markaa inuu kuusii adkeeyo waanaad weydiisataa wahdinii ilaahayow waxaad igu hanuunisaa liaxsani alakhlaaqi akhlaaqta ugu wanaagga badan akhlaaqda iyo dhaqanka ta ugu wanaagga badan ilaahayow igu hanuuni maxaa yeele intaa weydiisanaya laa yahdii liaxsanihaa akhlaaqda teeda ugu wanaagga badan kuma hanuuniyo ilaa anta adiga mooyaane ilaahay min asmaa'i alhaadi baa ka mid a ilaahay waa ka addoommadiisa hanuuninaya jidka markaa toosan ee hagaagsan akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ilaahay ka isagu ku hanuuniya weeye ilaahayoo markaa igu hanuuni oo taas ayuu markaa qofku ilaahay uu ka tuugayaa markaaad maalin walba salaadaha faralka ah ugu yaraan haddaad faralka u tukato toddoba iyo yacnii shan jeer aada maalin walba weydiisato kuwii sunnaha ee tukanaysay aada mid walba weydiiso ilaahay markaa waa kugu hanuuninayaa markaa akhlaaqi kuwa ta ugu dhammayska tiran ee ugu fiican waxa weeye markaa inuu qofku dee wixii wanaagsanaana sameeyo wixii xumaana ka dheeraado waxay dhaheen waa inuu xuquuqda la yimaado wixii markaa dee meelka dhacana iska dhaafo waxay yidhahdeen waa inaad qofka wax ku diiday aada siiso waa inaad xidhiidhiso cidda markaa adiga ku goysay ayay noqonaysaa akhlaaqduna iyo dhaqanka wanaagsana diinteenna meel weyn ayay ku leedahay khayr adduunya khayr aakhiraba iyadaa la tagtay marka nabigeenu sala allahu calayhi wasalam leeyahay innamaa bucitu liutamiya makaarim alakhlaaq waxaa lai soo diray inaan dhambaystiray akhlaaqda teeda wanaagsan iyadoo nebiga loo soo diray ilaahay cibaadadiisa iyo tawxiidkiisa iyo keliyeelkiisa in la xaqiijiyo haddana wuxuu yidhi waxa lai soo diray akhlaaqda teeda wanaagsan aan dhammaystiro waxaa la yidhi cibaadadaada iyo tawxiidkaaga iyo waxaad rumaysadaanu aday ku gaartahay akhlaaqdu waa dhaqankii aada ummadda kula kulmaysay ee lagaa arkayey mar hadday akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu uu xumaado wax marka aada rumaysan tahayna qiimo yeelan mayso saa daraaddeed baa loo yidhi inamaa bicisu liyutamima makaarima alakhlaaq nabigu sala allahu alay slam u yidhi waa kii markaas nabiguna sal allahu calayhi wasalam lahaa guur baa marka markaa ninka hablaha loo guurinayo idaa jaakum man tardawna diinahu wa markuu idin yimaado midaa raalli ka diin diintiisii akhlaaqdiisaba qofkii isagoo diin leh hadduu akhlaaq xun yahay qiimo yeelan mayso markaa diintiisu hadduu gediga habeen oo dhan cibaado u taagan yahay maalin oo dhanna wuu sooman yahay laakiin uu akhlaaq xun yahay u dhaqan xun yahay cibaadadiisa uu habeen oo dhan u taaganyaya soonka uu maalin oo dhan sooman yahay waxa baabiinaysa oo masaxaysa akhlaaq xumadiisa iyo dhaqan xumadiisa wixii kale kalaba waa loo taagay akhlaaq xumada iyo dhaqan xumadu waa wax aad u daran weeye wasrif canii ilaahay ou iga weeci sayiaha akhlaaqda teeda xun la yasrifu canii sayiaha akhlaaqda teeda xun iga weecin maaya ilaa anta adiga mooyaan taxunna ilaahay uga weeci cidda markaa taxuun weecinaysa oo aan adiga ahayni ma jirto ilaahu taaxunna aniga iga weeci labayka ilaahayow ku ajiibay oo nidaaga dhawaaqaaga aad markaa iigu yeedhayso daacadaada iyo markaa inaan jidkaaga raaco iyo inaan keligaa ku caabudo ilaahayow ajiibay markaa labayka waa ijaabatan bacda ijaaba weli waan ajiibay oo waan ajiibay oo waa ku nagaaday daacadaada nagaansho nagaansho ka dambeeyo oo weligeeba waan ku sugnaanayaa weeye markaa min laba bilmakaani wa araba bimacnaa waa ku nagaaday baa la yidhaahdaa ilaahayow waxaan ku nagaaday oo aan markaa ku noqnoqonaya daacadaada wasacdayka wasacdaykana waa eray inta badan labayka ayuu ku lamaan yahayo markaa ay israacaan markaa wasacdayka ilaahayow waxaan garab siiyey oo aan saaciday oo aan kaalmeeyey oo aan laasimaan ku sugnay daacadaada iyo hoggaansankaaga daacatan bacda daaca ilaa intaan kaala kulmayo ayay ka dhigantay macnaha ilaahayo igu saacid oo igu gacan sii cibaadadaada iyo daacadaadana way noqotaa culimmadu way ku sheegeen walkhayru waxa khayr oo dhami biyadayka gacmahaaga ayuu ilaahayow ku jiraa khasaa-inta khayrku adiga ayay gacantaada ku jiraan adiga ayaa ku tasarufaya ciddaa doonto ayaad siin ciddaa doonto ayaad markaa ka mancinaysaa ood u diidaysaa cid markaa kugu qabsanaysaana ma jirte adiga ayaa maamulku keligaa u kuu sugnaaday washaru laysa ilayka sharkuna xaggaaga muu ahaanin sharkuna xaggaaga muu ahaanin halkaa waxaynu rumaysannahay oo ahlusunna waaljamaaca ay rumaysan yihiin waxyaalaha kaa'inaadka ah ee jira oo dhammi hadday khayr yihiin iyo hadday shar yihiin hadday wax nafci iyo waxtar laynoo yihiin iyo hadday wax dur iyo dhib leba ay yihiin ilaahay xaggiisa ayay ka ahaadeen iraadadiisa iyo doonidiisa iyo taqdiirkiisa ayaanay ku yimaadeen waana dee arkaanu liimaan wa bilqadari khayrihi wa sharihi waa inaad rumaysaa arkaanuliimaan rugniga lixaad wuxuu ahaa waa inaad qadarka rumaysaa kiisa khayrka iyo kiisa sharkaaba ilaahay inuu qadaray oo xaggiisa uu ka yimi waa inaad rumaysaa ayadoo aynu taa rumaysannahay haddaba maxay tahay washaru laysa ilayka waxay yidhahdeen culimadu shay shar ama xumaan oo dadka xaggooda shar iyo xumaana ilaahw laguguma soo dhowaado ama sharku ilaahayow xaggaaga uma soo kor noqdo ilayhi yascadu lkelimu ayibu waalcamalu saalixu yarfacu wixii wanaagsan baa xaggaaga kor u soo noqdee sharku xaggaaga kor uma soo noqdo ama yacni laguma tiriyo oo laguma aaneeyo adab ahaan adab ahaan ayaan lagugu tirin isagoo khayr iyo sharba ilaahay xaggiisa ka yimaadeen haddana wixii markaa shara ilaahay looma tiriyo oo looma nisbeeyo adab ahaan iyadoo ilaahay laga edabsanayo oo imika yaa khaali haddaad iminka ilaahay halkaad markaa imika yaa khaaliq asamaawaati waalardi yani makhluuqaadkiisa waaweyn marka abuurkiisa aada markaa odhan yaa khaaliqa alxayaati walxasharaati walkhanfasaai yani sidaa odhan maysido ilaahay markaa ku beryi mayso xasharaadkaa iyo waxaa markaa ilaahay ku beryi mayso kuwaa u nisbayn maysid ayay markaa ka dhigan tahay waxaa kaloo iyadana lagu sheegay in macnaheedu uu yahay wa sharu laysa ilayka sharku xaggaaga mu wax alliyaaliyo wax kastoo ilaahay qadaray oo xaggiisa ka yimaada waa khayr xikmo iyo ujeeddo ayuu kusan leeyahay innaga markuu ina soo gaadho ayuunbaa waxani markaa wax wanaagsan iyo waxun wax khayra iyo wax shara aynu arkaynaa mooyaani laakiin ilaahay xaggiisa waxa weeye wax markaa xikmad ayay markaa ku wada fadhiyaane wuxuu markaa ilaahay iska keenay unoo cabas iyo ciyaar ku yimi ma aha ana bika anigu adig aan kugu taaganahay adiga ayaan ilaahay oon ku cuskanaya adiga ayaan ku tala saaranaya wax kasta wa ilayka xaggaaga oo keliya ayaan markaas u noqonayaa tabaaragta ilaahayow waad weynaatay khayrkaagu wuu batay wa tacaalayta ilaahayow waad sarraysay oo wixii xunba waad ka hor noqotay oo cadama ayaa kuu sugnaatay sarrayn baa kuu sugnaatay daata ahaanaad ku sarrayso qadar ahaanaad ku sarrayso yacnii ayaa ilaahayow kuu sugnaatay astaqfiruka ilaahayow dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayk waanan kuu toobadkeenaya xadiidka markaa iyo ducadan dee waxaynu ka qaadanaynaa inay markaa ka mid tahay ducooyinkii iyo adkaartii oo markuu nebigu sala allahu calayh wasalam xidho uu ku furfuran jiray salaada ayay ka mid tahay innagana laynooga baahan yahay inaynu markaa kaga dayanno oo aynu ku furfuranno waana markaa dee waxay tilmaamayso waadigaa arkaya salaatii wa nusukii waa laba cibaado waa salaaddii cumuudulislaam iyo nusugii oo gowracyaho dhiiggii la daadinaya iyadoo ilaahay markaa lagu raali gelinaya ah waxaad arkaysaa markaa rubuubiyadii rabbi ayaa ku soo nalaqinaya rabbi lilaahi rabbi alcaalamiin ayaa waxaan qabanaya oo dhammi u sugnaatay rabbiguna waa ka rabaynaya caalamiintao dhan wixii isaga ka soo hadhay oo dhan midi waa mid caamaho rububiyadu waa abuuridda ilaahay khalqigiisa abuuray arsaaqidda yacnii maamulidda uu maamulayo midna waa mid khaasaho awliyadiisa ahoo inuu khayr oo dhan waafajiyo inuu shar oo dhan markaa ka ilaaliyo inuu markaa addoonku rabbigii si fiican ula faqo inuu markaa weydiiyo dembigiisa iyo xumaantiisa inuu qirto kadibna uu weydiisto sidai aayaddu ahayd qaala rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna nakuunana min alkhaasiriin markaa istifdaax aad iyo laxaad u qiimo badan inuu yahay oo mid markaa u dhigmaysaa aanay jirin ayaad arkaysaa markaa laakiin waa in la dhammaystiraayo kutubdan shaaficiyadu intaa yaree hore ayuunbay ku gaabsadaan laakiin waa in la dhammaystiraa qiimahaasay markaas leedahay dariska qeybtiisa hore halkaa inoogu joogo allahu aclam